السامع المتكلم الإمام الجماعة عليه رحمة الله في ليلة الثلاثاء السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني عام ألف وأربعمائة وثمان من عام ألف وأربعمائة وثمان وثلاثين هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل فيه الإخلاص والتوفيق إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلسكii saddexi tobanaad ee majaalista sharaxa kooban iyo dulmarka kitaabka tadkiraة saamic الmutakalim lilimaam Eh, lilimaam ibnu jamac caleyh raxmat ullah waxaan ku soo jirnay habeenadii aan soo dhaafnay caawana ay tahay lix iyo labaatanka bisha afraad kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena calaih isalaat salaam aadaabta looga baahan yahay taalibi cilmiga inuu kula dhaqdo sheekhiisa waxaan soo maraynay oon ku soo jirnay nowca sideedaad aadaabta horfadhiga ardayga sheekhiis marka hore fadhiisana looga baahan yahay ayaan ku soo jirnay imaamka markaa wuxuu soo sheegay hadalkii cali bn abi aalib radia allahu tacala canhu ardaa xaq uu ku caalimka uu ku leeyahay ardaygiisa kadibna wuxuu yidhi qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen wa min tacdiimi shaykhi sheekha weynayntiis waxaa ka mid ah an laa yajlisa waa inuusan fadhiisanin bijaanibihi dhinaciisa walaa calaa musalaahu masalahiisa iyo meeshuu ku tukanaana waa inuu ku fariisanin aw wisaadatii ama barkintiisa uusan ku fariisanin wain amarahu hadduu fara ashaykhu shaykha bidalika arrinka isaga ah inuu dhinaciisa soo fadhiisto ama musalihiisa ku tukada amaba barkintiisa muxuua ku fariisto falaa yafcaluhu ma samaynaya arrinka isaga ardaygii waa ka edab qaadana weeyaan ilaa idaa jazama hadduu go'aamiyo ood ku adkeeya calayhi dushiisa jasman adkayn oo yashuqu ama tashuqu dhibayso calayhi dushiisa mukhaalafatuhu inuu khilaafo hadduu sheekhii ramaya ku fadhiiso ood amar bixiyo sheekhii oo xaaladda noqoto xaalad khatara markaas wuu yeelaya weeyaan falaa ba'sa dhib ma laha marka amrihi amarkiisa inuu muxuu ahay fartooma fii tilka alxaal xaaladda iyada ah weeyaan uma intaa kadibna yacuud wuxuu usoo laabanayaa ilaa maa shay buu usoo laabanayaa yaqhtadiihu keena aladaabu adabka ay keenaysa marka hore haddii arrintii lagugu adkeeyo ood meesha ku fariisata kadibna marka dambe adabta waxay keenaysaa qofka inuu ka fogaado saliga sheekha kadibna wuu iskaga fogaanaya weyaan aw suluuki ladabi nacam waqad takalama annaasu dadku waxay ka hadleen fii aya alamrayni naaska wuxuu ujeeda culimada weeyaan waqad takalama waxay ka hadleen annaasu dadka ay culimmadii weeyaan fii aya alamrayni labada amarkoodeba awlaa haboon an yactamida inuu cuskada alamra sheekh amarka u bixmiyuu cuskanayaa aw amaba suluuka aladabi adaabti raacitaankeeda miyuu samaynaya sheekhii wuxuu faray in oo qofkan uu yidhaahdo in soo fariiso gobashiisii ama korsigiisii kusoo fariisiiyey taas waa amar sheekha edabtana waxay keenaysaa sida horeyba loo soo sheegay in korsiga sheekha amaba salliga sheekha aan lagula fariisanin haddii ay labadiisu kaa qabtaan sheekh amar uu bixiyey adabtina in la ilaaliyaa loo baahan yahay xaggeen la maraya marka tee la aadi ma amarka sheekha la qaadani mise adaabtaa la ilaalini saasaa laisku qabta ayuu le imamka caleh raxmatullah waladii yatarajaxu shayga muxuu ahay raajixa noqona maa kii weeyaan qadamtu aan hormariyey oo min altafsiil in la kala qaado fain jazama shaykhu shaykh hadduu go'aamiyo bimaa amar bima shay amarahu uu fara bihi isaga baxayu yashuqu aw tashuqu ay dhibaysa caleyhi dushiisa mukhaalafatu inuu khilaafa faimtihaalu lmri wlaa amarka in la qaato ayaa haboon weyaan sheekh haddii aad kugu adkeeyo oo xaaladda xaalad ay noqoto khatara markaas in amarka la qaato ayaa haboon wailaa hadii sheekh usan ku adkayn war in soo fariisteed ama in soo fariis iska yidhaahdo fa suluuku ladabi aadaabta in muxuah la mara ayaa awlaa haboon lijawaazi an yaqsida inuu u qasda banaanaanteeda inuu u qasda ashaykhu sheekha khayrahu wanaagiisa inuu wanaagu ninkan la rabay inuu sheekha muxuu ahaa doonay io banaanaan arrinta ay banaanaata ayaa dhici karta weyaan wa idhaari ixtiraamihi ixtiraamka u haya inuu muujiyo weyaan walictinaai danayn oo bihi uu danayna ardaygo fa kadibna wuxuu kala hortegayaa ardaygii huwa isaga daalika arrinka isaga oo ixtiraamka iyo khayradoonka sheekha uu la doonay wuxuu kala hortegayaa bimaa shay ayuu kala hortegaya ardaygiina yajibu yajibu waajiba oo min tacdiimi shaykhi sheekha weyniintiisa iyo aladabi ka edab qaadasho macahu ama macahu isaga maciisa weeyaan intaas marka waa intii hore oo sheekha eh, uu sheegay inuun la macno ah weeyaan caleyh raxmat ayib annowcu taasic nooca sagaalaad an yajlisa waa inuu an yuxsina waa inuu wanaajiyo khiaabahu hadalkiisa waa inuu wanaajiyo maca sheikhi sheekh markuu la hadla waa inuu hadal wanaagsan kula hadlo biqadri اlimkaani intii suuragal ah walaa yaquulu lahu uma dhahayo lima sheekhow maxaa sidaa u tiri walaa laa nusalimu ama hadalkan aad adiga sheegtay hadalkan aad sheegtay nacam an yuxsina waa inuu qurxiyo nooc taasic nooc sagaalaad an yuxsina waa inuu qurxiyo khiaabahu hadalkiisa waa inuu qurxiyo biqadri اlimkaani inta suuragal noqonayso walaa yaquula lahu uusan u dhihin sheekha lima maxaa sidaa u tiri walaa laa nusalimu amaba hadalkaada muxuu ahaa kuma qanacsanin amaba warka aad sheegtay hadal aan kugu raacnay oon kuu badbaadinay ma aha ma dhahay sheekha weyaan walaa amaba walaa man naqala hada warkaan ayaad sheekh ka soo xageed ka keento warkaan walaa ayna mawduucihu intuu ku qoran wararkaad noocaas sheekha iwa shibha daalika wararkaa nooca ah sheekha fain araada haduu doono ardayga marka istifaadatahu inuu ka faaidaysto sheekhii oo hawshaan uu sheekha sheegay ama khayrkan u sheegay ama darsigan uu sheegay inuu ka faa'idayso talaafa uu mxuu ahaa uu dhiifoonaanaya uu u dhimrinaya fi lwusuuli gaaritaan ilaa dalika arrinka asaga inuu gaara si tartiib ayuu geli uma intaa kadib huwa isaga fii majlisin aakhara boos kale ayaa awlaa ku haboon calaa sabiil ifaadati booskii uu sheekha waxaad ku sheegay ood wixiina qofka mxuu ah u baahnaa inuu sii korarsado boos aanan ahayn markuu darsiga dhammeeyoo kale ama majlis kale ayaa ku habboon weeyaan can bacdi salaf salaf qayb ka mid waxaa laga soo naqliyey man qaala qofkii yidhahda sheekhii sheekhiisa lima maxaad u samaysa maxaa saa u tiri xaggeed ka keentay qofkii yidhahdo lam yuflix abadan weligiis inuu cilmi ku liibaano lagama yaabooyaan macnaheeda waxaa weeyaan lima oo fiican oo quruxsan oo sahlan ma ahan macnaheeda waa tacanut midda muxuu ah qofka inuu madax adeyg iyo waxyaabahaas tan xambaarsan weyaan tan la sheega ee ma ahan tan muxuu ahay qofka sheekh saa maxay u tahay saa maxaa loo yidhi noocaas ka duwanta weyaan laakiin maxaa saa u tiri ma sheekh ardayga halkaa la taagan waa mustakbir moogta meel ma gaaray laa yuflixaani inaani laa yuflixaani mustaxyin wamustakbir nacam waidaa dakara hadduu sheega asheekhu sheekha shayan wax hadduu sheega ama mas'ala falaa yaquul yuusan dhihin haakadaa qulta sheekhow sidaasaa tiri yuusan dhihin aw haakadaa qultu saas ayaan ana ii markuu sheekha wax sheega ana saasaan ii haye aw khaara lii ana saasaa igu soo dhacday aw samictu saasaan maqlay aw haakada sidaas ayuu qaala fulaan sheekh hebel saasuu yidhi ama qof hebel saasuu yidhi yuusan dhihin wayaan ilaa an yaclama inuu og yahay ma oyaane ardaygii iithaara shaykhi sheekha doorbiditaankiisa iyo doonitaankiisa arrinka ayada uu jecel yahay daalika arrinka isaga hadduu ogsoon yahay sheekha in saa la yidhaahdo oo ardaygiis uu saas muxuu ahaa ula akeekamo inuu jecel yahay haddii ay tahay amaba oo masaladaas sheekh hebel siduu ka qaba in loo sheega si aad ugu faa'idaysto ila sheekhi faa'ida u baahan yahay in loo sheega hadduu ogsoon yahay inuu sheekha ku qanacsan yahay u raba taadib ma lahan weeyaan wahakada sidoo kale laa yaquulu ma dhahaya qaala fulaanu hebel baa khilaafa hada sheekh masaladan saa u tiri si ka duwan hebelaa saa qaba yuusan dhihin weeyaan warawaa fulaanun hebel ayaa wariyay khilaafahu warka aad sheegta war dabamarsan ayuu sheegay ama masaladaas saa u sheeg si aan ahayn ayuu u sheegay yuusan dhihin weeyaan aw hada hadalkan aad sheegtay sheekhow hayru saxiixin saxiix ma ahan wax toosan ma ahan wanaxwa dalika arrimahaas hadalladaas taagtaagan yuusan sheekhiis kula dhaqmin ayuu imaamka leeyahay caleyh raxmatullah waana garan kartaana qofka caaqilka hataa wuu fahmi karaa qof ardaya inuu sheekhiisa wararkaa nooca ah la galgalo ama uu saa ula dhaqmo adabti bidaayaadkeeda ayuuba ka lumay wa inuu liibaanona suuragalba ma ahan waidaa asara shaykhu sheekh hadduu muxuu ahay ku adkaysto calaa qowlin mas'ale iyo qowl hadduu ku adkaysto aw daliilin ama daliil uu ku adkaysto ow walam yadhar uusan u muuqanin lahu ardaygii uusan masalada ayada ay u muuqanin saxnimadeeda iyo toosnaanteeda ay u muuqanin e aw calaa khilaafi sawaabin amaba sheekha oo waxa weeyaan ku adkaysta calaa khilaafi sawaabin toosnaan la'aan hadduu ku adkaysto calaa khilaafi sawaabin sida toosan si khilaafsan hadduu sheekha ku adkaysto masaladii dhankan u socota ayuu sheekh wuxuu la aaday dhankan wuna ku adkaysa sheekhi wa wax la yaab le mogta sahwan isagoo hilmaamsan arinta ayada waxay la too tahay nabigeenna calayhi afdal salaatu aska tasliim tacliimay ahaydi markii uu waxaa weeyaan intuu istaagay laba ragcawood tukaday salaaddii duhur ama casar kadibna uu iska salaam noqsaday kadibna uu iska istaagay muqdaban isagoo caraysan ama la carageliyey markaasaa waxaa weyaan duliyadda dadka dhan way ka heebaysteen dulyadayna istaag wuxuu nabi allow ma salaadaa la gaabin soad hilmaamtay markaasuu labadaba ma dhicin salaadna lama gaabinin mana hilmaamin kadibna ma kuma sii adkayn ninka la yihahdo muxuu ahaa dulyadayn waa iska fariistay markaasaa nabiga wuxuu yidhi akamaa yaquulu dulyadayn marka qofka mararka qaar si sahwi ah ama hilmaan ayuu muxuu ahaa mas'ale ugu tagaa ood ku adkaysta weliba ku madax adayga sheekhi sheekh ilan macsuumaan horaan u sheegna hadduu bashar marba yahay macsuumaa nabi maxamed alai sla slam iyo ambiyada allah subxana wa tacaala nacam waidaa sara hadduu ku madax adayga ashaykhu sheekha calaa qowlin qowl aw daliilin ama daliil walam yadar ay u muuqanin lahu ardaygii aw calaa khilaafi sawaabin toosnaan si khilaafsan sahwan isagoo hilmaamsan falaa yuqayir yuusan doorinin wajha wejigiisa aw caynayhi ama indhihiisa yuusan doorinin aw yushiir yuusan tilmaamin u ku farfiiqin ilaa hayrihi qof kale saasoo kale iyo inuu mxuu ahaa wejiga badashoo kale qof inkira oo diidan lima qaal sheekh wuuu yidhi o kale yuusan u dhaqmin oo ilan wejiga moogta lisaanulxaal iyo lisaanulmaqaal ayaa jiro qofka wejigiisa inuu muxuuha waxaan raalli ku yahay inuu muxuuha waa laga akhrisan karaa marka howlaha iska ilaali ayuu leeyahay bal ya'huduhu wuxuu ku qaadanayaa uu ku wadanayaa bibishrin weji furfurnaan daahirin muuqata sidii iska caadiga ahay ayuu iskaga soconaya sheekh xataa ha ku madax adayga wain lam yakun asheikhu sheekh yuusan ahayn musiiban mid asiibay oo xaqi ku dultaagan yuusan noqonin liaflatin hilmaam liaflatin eh, mxuu ahaa eh, kadahsoonaan ay ka dahsoonaatay aw sahwin ama hilmaam aw qusuurin amaba fahmigaa ka gaabtayba ila sheekhi macsuum maahan wax ma ogsoona fowqa kuli dii cilmin caliim qof kastoo aqoon la qof baa kasii cilmi badan marka cilmigiisa ayaanba gaarin amaba fahmkiisaanan gaarin nadara fi tilka alxaal arinta ayada wuu fiirnay aw qusuuru nadarin amaba fikir ama fiirin gaabnaanteed fii tilka xaalada ayadaa ah. ay arintaa dhacda weyaan fa ina alcismata dhowrsanaan oo la dhowro filbashari basharka alambiya ambiyada ayaa iska lah sala allahu calayhim wasalam walyataxafad ha iska dhowra oo ha iska ilaaliya min makhaaabati sheekhi sheekh inuu kula hadla bima yactaadu waxay caado ka dhigtaan bacdu naas dadka qaarkood fii kalaamihi hadalkiisa oo walaa yeeliiqu aanan u haboonin khitaabahu in lagula khitaabo bihi isaga mil sidoo kale eshbik maxaa dhacay sheekhiu kala jeedaa wafahimta ma fahamti wasamicta miyaad maqashay watadri miyaad ogsoon tahay wayaa insaan war nin yahow ama dad yahow insaanow dadow wanaxwa dalik waxyaabaha noocaasa oo dadka iskula dhawaaqaan yuusan sheekha kula dhaqmin ila dadka iska caadiga esh bik maxaa kugu dhacay waa laisdhahaa waxaa ma fahamta aan kuu sheegay waa laisdhahaa ma maqashay waxaan kuu sheegay waa laisdhahaa ma ogsoon tahay waa laisdhahaa war nin yahow waa laisdhahaa wamaa ilaa dalik laakiin sheekhiisa maya booska asaga kaama mudna wakadalik sidoo kale laa yaxkii lahu uma sheego maa khuiba bihi hayruhu isaga sheekha qof aanan ahayn wix lagula hadlay oo lagu yidhi oo mimaa hadal ah laa yaliiqu aanan habooneen khiaabu sheekhi bihi sheekha in lagula khiaabo sheekh in lagula hadlo hadal aan habooneen oo qof kale lagula hadlay inuu sheekha ku yidhaahdo usoo naqliyo ood usoo guuriyo yuusan samaynin weyaan nacam wain kaana hadduu yahay wain kaana hab ahaadee xaakiyan mid ka warrama mil sidoo kale mila qaala fulaan hebel wuxuu yidhi lifulaan hebel wuxuu yidhi hee anta qaliilu lbiri sheekhow maanta waxa la yaab laan arka haye hebela hebel wuxuu ku yidhi hee adiga qof muxuu ahay baarinimadiisa iyo muxuu ahaa alla kabaqitaankiisa iyo wanaaggiisa uu yari ayaa tahay ayuu ku yidhi adiga adigadi marka sheekh ninkii muxuu ahaa ula jeedaa laakiin waxaakii marka adigaas waxaa weeyaan xitaa carabkii wuxuu ka dhowrayaa adigaas oo sheekhiu asagoo la khitaabay inuu adigii qof kale soo ka warrama ayuu ka ilaalinaa weyaan nacam mila qaala fulaan hebel wuxuu yidhi fulaan anta adiga qaliilu biri samafalkiisa miduu yari ayaa tahay weyaan aw maa cindaka khayrun ama khayr malihid iwa shibha daalika wixii la too ah bal yaquulu wuxuu dhahay idaa araada markuu doono lixikaayatin alxikaayat xikaaye iyo qof inuu ka warramo markuu doono wuxuu ku dhawaaqayaa maa shay ayuu ku dhawaaqaya ama qowl jarad ay ku dareertay alcaadatu caadada bilkinaayati in laga sarbeeyo bihi isaga ama lagu sarbeeyo bihi isaga mil sidoo kale sida qaala fulaan hebel wuxuu yidhi fulaan wuxuu yidhi alabcada qaala fulaanu hebel wuxuu yidhi lifulaanin hebel wuxuu yidhi alcabcad ee fogaa ama kii fogaa qaliilu lbiri bedelkii uu dhihi lahaa anta uu dhihi lahaa muxuu ku bedelay alabcada kii fogaa e qaliilu lbiri waa mid samafalkiisa uu yaryahay weeyaan wamaa cinda albaciidi kii fogaa agtiisana ma ahni khayrun wamaa cindaka intuu dhihi lahaa oo sheekha isagoon xataa sheikhula jeed nin kale ka warrama lakin maadaama uu sheikha la hadla wamaa cindaka intuu dhihi lahaa wamaa cinda albaciidi kii fog agtiis ma ahaanin khayrun khayr ma ahaanin washbi dalika marka arrimahaas xataa licaanka marka laga warrama oo qofka xaayadan licaanka akhrina culimmada waxay leeyihiin in sida ay tahay qofka uu u xikaayeeya sideeda aad u fasira ma ahanoo waa inaad yara leexiyo si uusan qofka isaga iskugu soo leexinin ama qofkii uu la hadlayo uusan ku leexinin marka waa meelaha sidaasoo kale usoo marya ayay culimmada dhahaan weeyaan ma cinda baciidi khayr washiba dalika walyataxafada iska dhowra min mufaajaati sheekh sheekh inuu kusoo kadiyo bisuurati raddin ku cilin suuradeed iyo mxuuaha qaabkeed waxla calayhi dushiis lagu radiya yuusan kula soo degdegin sheekh markuu wax weydiiye hay u muuqan kara in sheekhu hadalkiisa celiyey uu diidey wax u muuqan kara yuusan kula degdegin sheekha fa inahu isaga yaqa wuu dhacaa miman ayuu ka dhacaa hadalka arinta isaga laa yuxsinu ana wanaajinayn aladaba adabta aan wanaajinayn oo min naas ka mid a kaiir in badan buu ka dhacaa mila an yaquula lahu inuu yidhaho kale ashaykhu sheekhu inuu yidhahdo ardaygii anta qulta adiga waxaa tidhi kada wakada ardayahu sidaa io sidaa ayaa tidhi fayaquula kadibna uu yidhahdo ardaygii maa qultu kada saamaan dhihin aw yaquula lahu sheekhu sheekh aad u yidhahdo muraaduka ujeedkaada fii su'aalika su-aashaada aad i kadibna aw khaara laka ama waxaa kugu soo dhacay kada saasaa kugu soo dhacday sheekha saa ku yidhaahdo fayaquula kadibna ardaygu yidhah laa maya uu soo istaago aw maa hada muraadi ama saan ulama dan lahayn uu soo istaago aw maa khaara lii hada ama qalbigay kuma soo dhicin saas inuu hadalkaas murtacan oo muxuu ahaa aanan aadka dharka u inuu sheekha la aado sax ma ahan weeyaan washibha daalika wixii la to ah bal ariiquhu ariiqiisa an yatalatafa waa inuu u dhimriyo aad iyo aad ugu dhiifoonaado bimucaasharati dhaqanka weyaan mukaasara idin qoran mucaasharada ayaa sida saxda insha allahu tacala mucaasharada dhaqanka weyaan ow sheikhu la dhaqma waa inuu muxuu ahaa si dhimrin ah kula dhaqda weyaan can iraddi jawaabitaan cala sheekh sheekha loo jawaaba wakadalika waxaa la mid ah ida istafhama shaykhu sheekh hadduu su-aal weydiiye istifhaama taqriirin istifhaam oo sugitaan ah soo sidaa ma aadan yeelin oo kale saas had yeeshay soo ma ahan jawaabtu maxay noqonaysaa ha arinta haddii ay dhacdo markaba lagaysto naam wakadalika waxaa la too ida stafhama hadduu weydiiyo asheikhu sheekh istifhaama taqriirin istifhaam iyo su oo sugitaan weliba ay ku jirtay iyo wajasmin goyn ka qowlihi sheekha qowlkiisaoo kale iyo hadalkiisaoo kale muxuu yidhi sheekha alam taqul kada muxamadow saa soomaadan dhihin waalaysa muraaduka ujoodkaada soomayn kada soo sidaa ma ahayn inuu sheekh la soo istaaga falaa yubaadir yuusan ku degdegin ardaygii biraddi jawaabta calayhi biqowlihi la laa yuusan ku degdegin o aw maa huwa muraadii ama muraadkayga saas ma ahaanin yuusan ku degdegin amaba nacamni yuusan ku degdegin ayadna waa la mid ilan been ku dhici waa noo imaan doonta insha allahu tacaala bal yaskutu wuu aamusaya ow yuwari wuu sarbeebi can dalika arrinka isaga uu ka sarbeebi bikalaamin hadal latiifin ee dhiifoon oo dabacsan yafhamu sheikhu sheekhu uu fahmi kara qasdahu ujoodkiisa minhu ardayga ula jeeday mana dhahay laana ma dhahayo nacamna ma dhahayo laakiin Eh, meel kal heea saasuu ula soo yara mxuu aha jirayna wayaan jiro ayuu soo gelinaya sheekh nacam fain lam yakun hadii aynan ahayn buddun kamaaran laga maarmo min taxriiri qasdihi qasadka ardayga u lahay inuu cadeeyo iyo qowlihi qowlkiisa falyaqul ha yidhaahdo saas sooma ahayn markuu yidhahda falyaqul ha yidhaahdo fa ana aniga sheekhow alaana hadda la jooga aquulu waxaan leeyahay oo masaladan waxaan ka dhaha kadaa saas ayaan dhahayaa oo warkii isaga war ka duwan warka sheekhu uu yidhi war ka duwan sheekh arrinta ayada ani waxaan ka dhaha saas ama sidaas ayaan u arkaa ama saasaan ula jeeda ha yidhaah weeyaan nacam fain lam yakun budu min taxriiri qasdihi wa qowlihi falyaqul ha yidhahda fa aniga alaana aquulu kada wa ilaa qasdi kada saas ayaan usoo noqonaya weyaan soo saas ulama jeedin sheekh saasaan usoo noqday ha iska dhaha ama saasaan usoo noqona ha iska dhaha weeyaan nacam wayuciidu kalaamahu hadalkiisa ayuu kusoo celinaya walaa yaqul yuusan dhihin alladii kii qultahu atri aw aladii qasad walaa yaquliisun dhihin alladii kii qultuhu aan dhahay aw aladii qasadtu kii aan u qastay hadalkaassaasay dhihin weyaan liyudaminahu maxaa idin qoran alladii qultuhu maa qultahu maxaa idin qoran naam walaa yaquliisun dhihin alladii hadalka qultuhu aan idhi aw aladii qasadtuhu hadalkaan u qastay saas ayuu aha yuusan dhihin weyaan naam liyudaminahu si uusan ugu duurxulinin uusan ugu lifaaqin tadmiinka waa liaaqitaan lagu lifaaq oo la raaciyo liudaminahu inuu mxuu ahaa ku lifaaq aradda ku celin uu sheekh ku celi caleyh dushiisa weeyaan wakadalika sidoo kale yonbaqii waxaa haboon an yaquula inuu yihahdo fii mawdici lima booskii uu ka dhihi lahaa maxaa uu dhihi lahaa aw walaa nusalim ama arrinta ayada kuuma badbaadinayno kuma daynayno ama mxua kuguma raacayno ha yidhaahda ha yidhahda muxuu dhihi fain qiila lana kada sheikhow saa haddaa noola yidhahda ka warran marka markuu sheekha arrin ardayga usan la dhacsayn uu sheega maasaab maxay ku dhacday ama maxaa u ama waa maxay tahy yuusan dhihine sheekh haddii sidaana la dhaha oo arrintaas saas muxuu ahaa nagula yidhaahdo bal ka waran saas haka jawaabo weyaan oo sidii sheekh uu yidhahma sidii kale muxuu aha u dhaha weyaan aw amaba fain municnaa dalika arrinka haddii noola diida ka warran sheekhow oo arrinteeda nagala hor istaaga siad u aragtaa fain suilnaa can dalika ama arrinka haddii nagala weydiiyo sideen dhahaynaa aw fain urida kada haddii shubhadaas nagula soo arooriye arinta ayada mxuu ahaa nagula soo arooriye maxaan samaynaynaa iwa shibha dalika i wixi la too liyakuuna inuu ahaada mustafhiman mid su'aal weydiinaya amaba mxuu ahaa liljawaabi jawaab weydiina weyaan saa'ilan weydiinaya lahu isaga bixusni adabin mxuu ahaa adab wanaagsan iwa lufi cibaaratin cibaaro dhiifoon amaba dabacsan weyaan marka muhimadda intaas sheekha uu sheegay caleyh raxmatullah ardayga markuu sheekha su'aalaha weydiina ama sheekha wuxuu weydi ka jawaaba si dabacsan si ixtiraamaad ku jira si aabbanimo ay ku jirta hawlo dhaqma macnaheeda waa intaas wax kale maaha weyaan oo cibaaraadkan taagtaagan haka dhowro haka ilaaliya waa intaa wa kale maaha annawc alcashir nooca tobanaad idaa samica hadduu maqla sheykha sheekha yadkuru isagoo sheega xukman xugun fii masalatin masala ku sheega ow faa'idatan ama faa'ida sheega mustaqrabatan lala yaabo oo hariib ah yaxkii sheega xikaayatan sheeko sheega ow yunshidu tirina mxuu ah sheekha shicran gabay tirina wa huwa ardaygana yaxfadu dalika arrinka asaga uu madaxaba ka hayaba sheekh waxbuu maanta idil qisuu sheegi muxuu ahaa gabayuu tirini xikmuu sheegi xugunuu sheegi ardaygan waxaan aad buu yaqaanaa aad ayuu u yaqaanaa wahuwa yaxfadu asqaa ilayhi wuu u dhagraaricinaya isqaa'a mustafiidin qof faa'iidaysana siduu ugu dhagraaricina lahu isaga fi lxaali wakhtiga asaga qof markaan faa'iidaysta ayuu iska dhigayaa mutacatishin u ooman <clears throat> ilayhi sheekha cilmigiisa iyo masaladaas iyo xikaayadaas hariibka oon aadka loo aqoonin qofu ooman buu iska dhigay farixa arian miyaa idin qoran ariin sooma arixin ku faraxsan bihi isaga kaana waaba isagoo lam yasmacu aana maqlin qau weligii weyaan qaala cataa cataa ibn abi rabax wuxuu leeyahay raximah اllahu raxmata waasica inii aniga la asmac waxaan maqla alxadiia xadiid ayaan ka maqlaa min arajuli nin baan ka maqlaa wa ana anigana aclamu bihi aan kaga aqoon roonay minhu xaggiisaan kaga aqoon roonay weyaan fa uriihi waaan tusinaya marka min nafsii naftayda anii aniga laa uxsinu minhu inaanan ka wanaajin karin oona aqoon u lahayn hayan waba ninbaa xadiid ii sheegi markuu ii sheega marka waana kaga aqoon wanagsoonay maca dalia waxaan u tasinay inaan mxu waxba ka aqoonin xadiikaas weyaan wa canhu waxaa laga wariy cataa qaala wuxuu yidhi ina shaaba qofka da'da yar ama dhallinyarada ayaa la yataxadau ku sheekeeya bixadiiin xadii oo fa asmacu kadibna waan maqlayaa lahu isaga waa dhegaysanaya kaanii waa anigoo lam asmacu aanan maqlin walaqad samictu walaqad wallaahi baan ku dhaartaye samictu waan maqlay qabla an yuulada isaga intaan aadalin ka hore ayaan xadiidkaas maqlay iyo sheekada uu sheekayna laakiin weligay qofaan maqlin camalaan iska dhigaya waa xusn istimaac waa tii xali aan ka sheekaynayna weyaan adabta iyo sharafta iyo qiimaynta ay ka mid tahay laisqiimeeye weyaan fain sa'lahu hadduu weydiye asheekhu sheekha cinda shuruuci marka lagudagala fii dalika arrinka asaga can xifdihi xifdiga uu xifdiyey lahu isaga wuxuu weydiiyey darsigan aan seed u taqaanaa xifdigaada suu yahay fain saalahu hadduu weydiiye ashaykhu sheekha walad fain saalahu hadduu weydiiyo ashaykhu sheekha hadduu weydiiyo cinda shuruuc markuu gudagala fii dalika can xifdihi xifdigiisu lahu oo darsigaas uu gudagala xifdiga si uu xifdisan yahay falaa yajib yuusan ku jawaabin binacam casriga ma xifdisan tahay nacam yuusan ka jawaabin lima fiihi waxa ku sugan awgii oo min istiqnaa'ika deeqtoo laga deeqtooma can sheekhi sheekha fiihi darsigaa gudihiisa lagaga deeqtoo mooyaan walaa yaqul yuusan dhihin laa maya ilan waa xifdsan yahay limaa fiihi waxa ku sugan awgii min alkadibi been sheekhii cashir aad xifsanta ayuu akhrinaya markaasaa cashirka ma xifsanta ku jiri nacamna hala soo boodin laana hala soo boodin saas ayuu le imamka caleh raxmat ullah haddii aad nacam tidhaahda sheekh wuxuu arkaya inaan loo baahnayn wa tan labaadna yuusan nacam dhihin tan labaadna yuusan maya dhihino wuxuu cufsanaa yuusan ka been sheegin labadaba yuusan ku dhicin weyaan bal yaquulu wuxuu dhahayaa uxibu waxaan jeclahay an asmachu inaan ka maqla min asheekhi sheekhi inaan ka maqla ayaan jecla ama adig inaan kaa maqla ayaan jecla sheekhow aw astafiidahu aan kaa faa'idaysa minhu xaggiisa aw bacuda waxaa fogaada cahdii waqtigii ugu dambaysa aad baa u fogeeda weeyaan aw amaba huwa isaga min jihatikum xaggiina ayaa asaxu Ah, ku sanimo badan inaad adiga ii sheegto ayaa sanimo badan weyaan fain calima hadduu ogaado min xaali sheikhi sheekha xaaladiisa annahu sheekha yuiru alcilma yuiru wuxuu mxuu ah doorbidaya alcilma ogaasho bixifdihi inuu ardayga xifdisanyahy lahu asaga masaratan bihi isagoo ku faraxsan inuu sheekha saas doorbida hadduu ogaado oo ardaygan inuu xifdisan yahy darsigan in la ogaado oo ummadda ay ogaata inuu sheekh ku faraxsan yahy hadduu ogaado aw ashaara ilayhi ama sheekha u ishaaray biitmaamihi dhammaashatir uu yidhaahdo oo mxuu ahaa eh, darsiga dhammaashatir imtiaanan isagoo imtiaanan lidabtihi xifdigiisa iyo siduu mxuu usugay iyo waifdihi xifdigiisa aw liidhaari taxsiilihi cilmigiisa meeshuu u joogay inuu muujiyo sida ibn cabaas radi allahu tacala anu arda odayaashii uu mxuuah ku yeelay oo mxuuah ku weydiiyey sayd cumar radi allahu tacala anhu arda liidhaari taxsiilihi falaa ba'sa dhib ma lahan biitibaaci harad sheikhi sheekha ujoodkiisa inuu raaca ibtiqaaa mardaatihi isagoo inuu ka raali noqdo ood mxuu ahaa ku xanaaqin raadina weyaan wasdiyaadi rabati iyo inuu mxuu ahaa jacayl ka horsada fiihi isaga uu jeclaado weyaan walaa ymbaii ma haboona liaalib ardaygu ma haboona an yukarira inuu soo celceliyo suaala maa hay suaashiis yaclamuhu ogsoon yahay walistifhaama maa hay mxuu ahaa suaal weydiintiis io ahmidalbitaankiis yafhamu uu fahamsan yahay fainahu maxaa yeelay yudayicu azamaana zamanka ayuu dayacaya iyo wahtiga weyaan warubama waxaa laga yaaba adjara inuu ciriiriyo ood ku dhibaatay asheekha sheekha weyaan qaala uhriy wuxuu yidhi icaada xadiii xadiika aad hadda sheegtay ama warka aad sheegtay in lagu soo celiyo ashadu ka adayg badan oo ka mxua ah, darnaan badan min naqli sakri in jibaal iyo dhagax aad weyn la qaado waa ka dhib intii hadda aan sheegay oo war ahaa amaba aan fasiray haddii la yidhaha sheekh ku soo celi ka warrama adagta xitaa sidii iyo siiqadii qofkii inuu muxuu aha isu saaro inay iskugu toosina laga yaaba sooma wax culus nacam laakiin waa noo imaan doontaa qofka haddii wixii uusan fahmin ayna ka dhab tahay uusan ka mashquulin in loo ogol yahay laakiin cudur uu horumarsana weyaan wayanbaqii waxaa haboon anlaa yaqsira inuusan ka gaabinin fi lisqaa'i dhagraaricinta iyo watafahumi faham dalabka aw yashtaqila waa inuusan ku mashquulin dihnahu maskaxdiisa bifikrin fikir aw xadiiin ama sheeka yaa walad ka qaad kitaabkan ka qaad xir isku mise ku kale dhib ka qaad kitaab ka qaadan kara khalaas dhegaysta marka nacam ayib ha tagina laakiin ya cashirka ad degaysanaysaan marka laakiin waad muxuua ma sheekaynaysaan ama la fiirso sheekha la fiirso adig adigana sheekha ka la fiirso haye adig sheekha la fiirso kitaabka adna sheekha la fiirso ayib baaraka fiikum wayanbagii waxaa anlaa yaqsira waa inuusan gaabin fi lisqaa'i dhagraaricinta iwa tafahum faham dalabkiisa oo an yashtaqila inuu muxuu ahaa ku mashquula dihnu maskaxdiisa bifikrin fikir aw xadiiin ama sheeka aw an uma intaa kadib yastaciida uu ka cilin dalbo oo ugu soo celin uu ka dalbo asheekha sheekha maa qaala wuxuu yidhi markuu iska mashquulo ood meelo kale aado sheekh hod seetir uu yidhahdo maya yuusan yeelin lianna dalika arrinka asaga isaa'atu adabin waa adabtoo la xumeeya bal yakuunu wuxuu ahaanaya ardaygii musqiyan mid u raaraciye u dhagraariciye likalaamihi hadalkiis ayuu dhag raacinaya xaadir adihni maskaxda isagoo xaadirtay joogta limaa yasmacu wuxuu dhegaysanaa maqla uu maqla min awali maratin hayga marka u horeeya markuu shayga u maqla ayuu muxuu ahaa siduu ugu dhag raaraciya ayuu ugu dhag raarcinaa weyaan nacam bal yakuunu wuxuu ahaana musqiyan mid u dhag raaraciyo likalaami sheekh xaadir dihni maskaxdiisa isagoo joogta lima yasmacuhu wuxuu maqlaa min awali maratin marka u horaysa weyaan wa kaana bacdu mashaayikhi culimada qaar waxay ahayn laa yuciidu kuwaan ugu soo celinin limili hada kaasoo kale ida stacadu markuu ugu soo celin dalbo weyaan wayaziidu wuxuu u kordhina cuqubatan cuquuba lahu waxaa idiin qoran adinka wayaburuhu sooma ay yajcaluhu shadiida kalxajari sida dhagaxoo kale ugu adkaynaya kaasoo kale uu ku canaada ayuu kala jeedaa weyaan naam waidaa lam yasmac hadduusan maqlin ardaygii kalaama sheekhi sheekh hadalkiisa muusan maqlin muxuu maqlin libucdihi fogaan uu fogaa ama mikrofoonkii ah halaabayba xalaqadana way weynayd ama xalqadii way weynayd fain lam yasmac hadduusan maqlin ardaygi kalaama sheekhi sheekh hadalkiisa libucdihi fogaantiisa aw lam yafham uusan fahmin min alsqaa'i dakraaricin ilayhi iyo waliqbaali ujoosasho calayhi uu joostay isagoo u jeestay oo u dheg raariciyay ayuusan fahmin uusan maqlin falahu markaas waxaa u bannaan oo u sugan an yas'ala inuu weydiiyo ashaykha sheekha inuu weydiista icaadatahu darsiga inuu ugu soo celiyo iyo wa tafhiimahu inuu fahamsiiyo marka ayada waa loo ogolyahay weyaan dhibaato marka ayada ma lahan maxaa yeele asbaabta isaga waa la imaaday wuu dhegaystay wuu dhegraariciyey intii loo baahnaa wuu la yimid wa calayhi marka arrintan dhacday oo arrin ka baxsan awooddiisa marka iyada dhibaato ma lahan ayib bacda bayaani cudrihi laakiin waxay noqonaysaa bacda bayaani cudrihi cudurdaarkiisa waa inuu caddeeyo bisu'aalin su'aal latiifin sheekh wax yaraan ku weydiin rabaa cashirka aad hadda gelaysay saas iyo saa ayaa igu dhacday microfoonka ayaa naga damay amaba agtayda muxuua ah, matoora nagula shiday amaba waxaa weyaan wabaa wamaa ilaa dalika ama qof baa i tashwiishiyey iyo ag taagnaa ma aan maqlin fahamkii a igu yara haakada cudurkiisuu sheegaya kadibna inuu ka dalba in looga celiyo dhibaato malahan ayuu imamka le aleh raxmat ullah annawc alxaadi cashar nawc ko iyo tobanaad alaa yasbiqa waa inuusan ka hormarin ashaykha sheekh waa inuusan kaga hormarin ilaa sharxi masalatin masalo sharxeed aw jawaabi su'aalin su'aal muxuu laga jawaaba minhu xaggiisa weeyaan aw min hayrihi ama nacam alaa yasbiq waa inuusan kaga hormarin ashaykha sheekh ilaa sharxi masalatin masalo sharxeeda aw jawaabi su'aalin su'aal laga jawaabo minhu xaggiisa ka aw min hayrihi asaga midaan ahayn ka ahaatay weeyaan walaa yusaawiqahu yuusan la degdegteg la degdegin weeyaan yusaawiq waxaa yuusan mxuu ahaa la tartamin sheekhi nacam fiihi isaga laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih oo kale weeyaan walaa yudhir yuusan muujinin macrifatahu bihi inuu waxaan yaqaan yuusan u muujinin sheikha aw idraakahu ama uu mxuu haleelay qabla sheekhi sheekha ka hore faina arada sheekhi nacam fain carada miya fain carada hadduu bandhiga asheekhu sheekh calayhi dalika arrinka isaga ibtidaa'an waltamasahu minhu u ka dalba falaa ba'sa dhib ma lahan hadduu sheekh yidhaha marka cashirkan sharax ama su ka jawaab marka ayada dhibaato malaha oo sheekhii ayaaba hawsha eh, mxuu ahaa u horkacay weyaan wayanbaqii waxaa haboon allaa yaqtac inuusan goynin cala sheekhi sheekha kalaamahu hadalka inuu ka goynin weyaan aya kalaamin kaana hadal kastoo sheekha wada inuusan ka jarin oo iska goynin walaa yusaabiqahu fiihi uusan kula tartamin oo iskala dhaqtamin weyaan walaa yusaawiqahu yuusan la degdegan weyaan waa isku macno dhow yihiin bal yasbiru wuu sabraya xataa yafruqa ilaa ka faaruqa ashaykhu sheekhu kalaamahu hadalkiisa ka faaruq weeyaan uma intaa kadib yatakalamu wuu hadlaya walaa yataxadau maca hayri qof asaga aan ahaynna lama hadlo weeyaan washaykhu sheekhan yataxadau isagoo la hadla macahu aw maca jamacati almajlis ama jamacada majlis isagoo la hadla qof kale uma sheekaya weeyaan ardayga marba haduu fadhiya marka waxaa loo bahan yah inuusan sheekha waxaan ahayn uusan ku mashquulin walyakun aada dihnuhu maskaxdiisa xaadiran mid joogta fii kulli waqtin waqti la arkaba baxayu إذا amarahu markuu sheekha faro bishayin shay aw sa'ala uu weydiiy can shayin shay aw ashaara ilayhi ama uu ishaaro ugu farfiiqa lam yuxwiju cafwan lam yuxwij uusan u dhibaataynaynin ilaa icaadatihi sheekh inuu kusoo celiyo warka aaniyan isagoo iska mashquulsan ayuu yidhi haye maxamed ama yuusuf ama cali markaas sheekh maxaa tiri uusan dhihin oo wixii loo la rabay ama loo ishaaray uu fahmo weyaan bal yubaadir wuu degdega ilayhi isaga musrican xaal uu yahay mid degdega weyaan yubaadir wuu degdega ilayhi musrican walam yucaawidhu fiihi kuma soo celinaya weyaan aw yactaridu calayhi ama uma bambaxayo oo kama hortagaaya biqowlihi qowlkiis uu yidhahda fain lam yakun ilamru kada sheikhu arrinta dii ay saas yahayn bal ka waran saas ma dhahay weyaan annawcu aani cashar nawca ko mxuu ahay ko laba-iyo tobanaad idaa naawalahu shaykhu sheekha hadduu u dhiibo shay-an shay tanaawalahu bilyamiin sheikha wax u dhiibay midigta ayuu kaga qaadanaya wain naawalahu hadduu dhiiba hayan hay u dhiibana naawalahu bilyamiin midigtu ugu dhiibaya bidax meesha kuma jirta sideedaba qaadasho noqotaya iyo dhiibitaan noqotayaba waa aadaabta islaamka oo qof walba muslim ayaa saa laga rabaa weyaan fain kaana hadduu yahay shayga liisu dhiiba waraqatan warqad oo yaqra'uhaa uu sheikha akhrina ka futya mxuah fatwa iyo suaal mxuu ah la weydiiyey oo diini uu ka jawaabo weyaan aw qisatin ama qisa aw maktuubin amaba shay qoran oo sharciyan sharci ah wanaxwa dalika nasharahaa wuu mxuu ahaa wuu furayaa wuu kala furayaa waraaqdii uma intaa kadib dafacaha wuu dhiibaya ilahi sheekhu u dhiibaya waraaqdii ayadoo duduuban uma dhiibaya wuu furfuri ayadoo furnoo la akhrin kara ayuu sheekha u dhiibaya weeyaan walaa yadfachu uma dhiibaya ilayhi sheekha matuyatan iyadoo duuban ilaa idaa calima hadduu ogaada aw ama u u maleeya sheekha sheekhu inuu doorbida lidalika arrinka isaga iyadoo duuban in loo dhiib inuu doorbida hadduu u maleeya ama uu ogsoon yahay dhib mala markaa waida ahadahu hadduu ka qaatay min asheekhi sheekha waraaqatan sheekha waraaq u dhiibay baadara wuxuu degdega ilaa ahadiha inuu ka qaata manshuuratan iyadoo furan sheekh waraaq u dhiibay iyadoo furan uu ka qaadana weyaan nacam qabla an yauyaha intuusan nacam intuusan duduubin aw yutaribha intuusan isku hagaajinin weyaan sida hadda loo lalaabo sida intuusan tartiibinin usan hagaajinin weyaan ayadoo mxuu ahaay fidsan ayuu sheekh ka qaadanaya waidaa naawala sheekha sheekh hadduu dhiiba kitaaban kitaab hadduu dhiiba naawala wuxuu dhiibayaa iyaahu kitaabka ayuu dhiibaya muhayaan kitaabkiio diyaarsan lifatxihi furitaankiisa iyo walqira'at fiihi in la ahriyo min hayri ixtiyaajin ayadoo loo baahnin ilaa idaaratihi in la warwareejiyo sheekha meelaad ka tusi rabtaa sheekhi ha ku qasbin inuu mxuu ahaa kitabkisa u rogrogo isagoo meeshiioo furan oo diyaar ah saa farta ka saar weyaan u dhiib nacam fain kaana hadduu yahay annadaru iirinta fii mawdicin mucayanin meel gooni in la fiiriya ayuu sheekha uu meel ka fiirin raba haddii ay tahay falyakun haada maftuuxan kadalika ha furnaada wayucayin lahu ha u cayimo oo farta ha u saara lahu lmakaan si u soo wada saasay yidhaahdo meeshii si uusan sheekhu ugu mashquulin raaraadintii iyo waqti kaga lumin weyaan nacam ayb walaa yaxdif yuusan tuurin uusan u tuuriyaynin ilayhi isagaa shaya shaya xadfan tuuritaan min kitaabin kitaab yuusan sheekh qabso kitaabka aw waraqatin ama waraaq aw hayra dalika ama wax la too yuusan sheekh ku tuurin weeyaan walaa yamudda yuusan taagin yadayhi labadiis gacmood ilayhi isaga saas yuusan ku fara taagtaagin idaa kaana hadduu ahaada baciidan markuu ka fog yahay walaa yuxwija yuxwij yuusan u dhibaataynin ashaykha sheekha ilaa madi yadihi gacantiis inuu soo taago aydan sidoo kale liakhdin qaadasho minhu shay u dhiibi rabaa sheekha inuu muxuu aha saas yidhaahdo yuusan u dhibaataynin ayuu markaa imaamka le aleh ramatullah naam aw caaain ama siisma uu siinmaa inuu gacantu soo taagta yuusan u dhibaatayn bal yaquumu istaagaya ilayhi sheikhuu istaagaya qayman isagoo taagan walaa yazxaf uma gurguurta ilayhi isaga zaxfan gurguurasho sida qolyahan ay sameeyaan ahlu tasawufka weyaan waida jalasa haduu fariiso bayna yadayhi sheekh hortiisa lidalika waidaa jalasa haduu fadhiisto bayna yadayhi hortiisa lidaalika arrinka isaga hadduu u fadhiisto oo cilmi alab iyo cilmi ka qaadasho falaa yaqrub yuusan dhowaanin minhu isaga qurban dhawaasho kaiiran ee badan aad yuusan sheekh hoosta uga gelin wayaan nacam qurbigaasoo yunsabu loo nisbeey loo tiri ilayhi isaga suu adabin adab xumo sheekh inuu sanka sanka u saaro yuusan yeelin wayaan walaa yadac yuusan dejinin rijlahu lugtiisa walaa yadac yuusan saarin rijlahu lugtiisa ardayga lugtiisii aw yadahu ama gacantiisa aw shayan shay min badanihi jirkiisa ka mid a aw iyaabihi ama dharkiisa ka mid a aw iyaabi sheekhi ama dharka sheekh ka mid a aw wisaadatii ama go-iisa aw sajaadatii amaba sajaadadiisii yuusan mxuuaha lugtiisa iyo gacantiisa iyo jirkiisa wa ka mid ah, ama dharkiisi yuusan dul saaranin marka sheekha dharkiisi sheekha jirkiisi wamaa ilaa daalika sajaadidiisi yuusan wax sarsaaranin weyaan haiska dhowra nacam walaa yushir ilayhi yuusan ku fiiqin biyadii gacantiisa aw yuqaribaha min wejhi ama wejiga sheekha yuusan gacanta u dhowdhowaynin weyaan aw sadri ama xabadkiisa aw yamusa yuusan taabanin biha gacantiisa shayan shay un min badanihi jirkiisa ka mid ah aw iyaab ama dharkiisa yuusan tataabanin sheekh weyaan garka qaba iyo madaxa u salaax iyo garab ka taaba iyo baabkaas baab jira maahan baabkaas baab jira maahan weyaan waidaa naawalahu hadduu dhiibo alaman qalam hadduu u dhiibo sheekha liyaktuba bihi inuu ku qoro falyumidahu ha hadayo oo khataa ku shuba qabla icطaahi iyahu intuusan sheekha u dhiibin hataa ku shuba weyaan wain waa muxuu ahaa wain wadaca hadduu saaro wain wadaca hadduu dhiga cafwan bayna yaday sheekh hortiisa dawaatan dawaad waaba taqaanaa dawaad sooma dawaatan caadiga anqaasta khadka markii muxuu ahaa la qora looxdoo kale khadka baasha lagu shut maxaa la yihahdaa dawaad wa un dawaad baan u aqaanaa maga kale ma taqaanaan ya dawaaddaas haddii marka sheekh uu hor dhigo e ayib wa in wadaca ah hadduu hor dhigo nacam wain wadaca hadduu hordhiga bayna yaday sheekh hortiisa dawaatan khadka weelka uu ku jira dawaaddaas hadduu hordhigo sheekha faltakun ahaata maftuuxata alaqdiyati daboolka mid laga qaaday muhayi'atan u diyaarsan likitaabati minha in laga qorto oo saa loo gashto muxuua la darsado diyaar u ah weeyaan wa inaa walow hadduu u dhiiba sikiinan hadduu u dhiiba sikiin hiide baraayada somali maa lgu yihahda ya qalinqori ah may qalinqoriga bahasha lagu hagaajiyo lagu habena waa ingiliish <laughs> aye qalinqore iska dhaha un qalinqore iyo meelahaasun la aada eray eray bixiray u baahanaysaa ayib baraayaha baraayaha nacam axsanta ayib wain nawalahu hadduu dhiiba sheekh qalaman qalim liyaktuba bihi inuu ku qoro falyumidahu ha hadayo oo khad ha ku shuba qabla iaa'ihi iyahu intuusan siinin wain wadaca hadduu muxuu ahaa hordhiga bayni yaday hortiisa tawaatan dawaada hadduu hordhigo oo khadka weelka uu ku jiro weeyaane faltakun ahaata maftuuxata laqiyati muxuu ahaa daboolada mid laga qaaday muhayi'atan u diyarsan likitaabati minha in laga qorto weyaan wain naawalahu hadduu shafratahaa afkeeda yuusuna taagin ilaa jihatihi jihadiisa yuusan saa ugu taagin sheekh weyaan walaa nisaalahaa caradeedan yuusan ku taagin afka qeybta dhuuban yuusan sheekh aggiisu taagin weyaan wayadahu gacantiisana qaabidatan ay ku dhegantahay calaa shafrati midadii midadii ay ku dhegantah weyaan ama tooridii bal yakuunu wuxuu ahaana cardan balar ayuu ahaana weyaan waxadda muxuu ahaa midida mxu afkeedana ilaa jihati xaggiisa soo marnaya soo marnaya weyaan qaabidan saas isagoo u haya calaa arafin annisaab daabka isagoo waxaa weyaan arafkiisa u haya weyaan ayuu saa usoo marinaya aggiisa weyaan saas u qabanaya mima yeli kan la xiriira annasla kan dhuuban la xiriira weyaan nasligaas iyo nisaabkaas macna ahaan mararka qaar waa isku noocay noqdaan laakiin halkan nasligaas wuxuu kala jeedaa taqriiban qeybta dhuuban ayuu kala jedaa weyaan oonan afka horena ahayn qeybtan waxgoynaysan aan ahayn weyaan nacam jacilan isagoo yeela e, nisaabahaa daabkeeda calaa yamiini alaakhidi qofka e, mxuuah ka qaadana midigtiisa oo dhanka bidaxda inuu ku qaata yuusan ku qasbini dhankaan kala soo mara weyaan calcumuum waa un si edabsan tooridaa ugu dhiiba oo sheekha yuusan ku ishaarin xadiistoo arortan waad garanaysaan oo nabigeena calayi slat wuxuu diiday xataa in e, seefta iyo waxyaabahaas noocaasa iyadoonan gal ku jirin in mxu lisu dhiiba in dadka lagu dhexmaro in haddii ay noqoto in la watana afkeeda gacantasaa looga qabto axaadiid badan oo saxiixayn ku jira ayuu nabigaana ku sheegay alayh isalaat slaam nacam wain naawalahu hadduu u dhiibo sajaadatan sajaayad liyasalii calayha sheikhu inuu ku tukada nasharahaa awalan wuu u fidinayaa waladabu sida adabta ah qaybtan dambe waxaa weeyaan xoogaho wax ku yar jira takaluf dariiqii suufiyada ayuu sheekha mararka qaar yeergeli marka ziyaada ku jirta qaybtan hadda faqradan oo socota sa ha lagu baraarugsanaado wa in naawalahu hadduu muxuu dhiibo sajaayatan sajaayad liyusallii calayha nasharaha awalan wuu fidinaya waladabu sida adabta ah an yafirasha waa inuu u gogla huwa isaga cinda qasdi dalika arrinkaa markuu muxuu aha u qasda weyaan wain farashaha hadduu goglana hanna wuxuu soo laabayaa mu'ahira arafiha darafteeda qaybta dambe alaysar ee bidaxda ka suufiya isagaaba cadaystaba suufiyadasaa yeelaan weyaan nacam fain kaanat haddii ay ahaata mutniyatan maniyatan mid la laabay jacala wuxuu yeela arafayha labadeed araf ilaa yasaali musali qofka tukana bidexdiisu dhigaya wain kaana haddii ay ku sugan tahay fiihi sajaayada suuratu mixraabin mixraab suuraddiis kuwaan hadda noo yeelloo kale weeyaan saaidyahana in badanoo ka mid yeelle taxara wuxuu ku dadaalayaa bihi suuradda mixraabka iyo qeybta muxuu ahaa qiblada aadisan jihat alqiblati ayuu ku dadaalaya in imkaan haddii ay suura gasho saas yuu lehy imamka aleh raxmatullahi marka waxyaabahaas qaarkood wax daliil oo loo haya malaha wax iska un istixsaan iyo iska un muxuu aha ay u badanta weeyaan wa badanna mararka qaarna waxaad isleedahay qofka ixtiraamka intuu la ayaa huluwi ayuu ku dhici karaa markaa khatar ay arrinta noqonaysaa marka ixtiraam la'aanna lama ogola huluwigan lama ogola wasatun bayna hada wa walaa yjlisuusan fariisanin bixadrati sheekhi sheekha joogitaankiisa sheekhoo jooga yuusan ku fariisanin calaa sajaayatin sajaadatin sajaayadiisu ku fariisanin walaa yusallii caleyh ku tukanin idaa kaana hadduu ahad almakaanu meesha la jooga aahiran wuxuu leeyahy haddii marba sheekha lala jooga sajaayadaha u dhowaan adiga dhulkaas bacaadkaas iyo qaruuraxaas iyo ismiidka iyo meelaha iskaga muxuu ahaa salliyadaas guud ahaan ay leedahay sajaayadaas yar ha u soo dhawaan noo laakiin arrinta iyada ah sajaayad ilaah alxamdulillah ilahay fadligii dhulkii dhanba waa la sajaayad waa la wada farshay marka waa la samayn karaa sheekhi in wax un calaamo aho gooni ah loo sameeyo wax ishkaal ma lahan laakiin in la yidhahdo sajaayada ku tukan ah, ku fariisana sheekhiyo jooga xoogaha culays baa ku jira marka waxyaabahaas oo kale waxyaabaha loo baahan yahy weyaan waqtiga asagoonaad garanaysaan masaajidda sidoodaba mafruush ma ahayn goordha waa hadda mxuu ahaa aan boqol sano aad ugu yar ayaa masjidka nabawi alai sla slam wuxuu aan jiray xasa quruur wuxuu aan jiray kaana mafruushan bilxasa raggi soo gaara way nool yihiin ragga soo gaaray way nool yihiin marka masaajidda marka sheekha unbaa un salli wax loo dhigi jiray masjidka nabiga ala sl slam ad garanaysaa markii uu tukada waa tii uu ku sujuudi jiray calaa tiinin wamaa dhooba iyo biyo waa tii uu nabiga ku sujuudi alai sla slam marka markaas kale ayaa sajaayad wax noocaas sheekha loo dhigi jiray saas ayuu koleyba aan isleeyahay baabka meeshaay ka aaday halkaa weyaan waidaa qaama sheikhu sheekh hadduu istaaga baadara alqowmu dadku waxay u degdegaan qowmka ilaa ahdi sijaayad sijaayadiisa in la qaado lalabooda waila ahdi in la qabto biyadihi gacantiisa aw cadudihi <clears throat> ama dhudhunkiisa sheekh isaga saa loo qabto weyaan in ixtaaja hadduu u baahda hadduu u baahdo weyaan sheekh haddii nin culus uu yahay oo kale amaba nin xanuunsan uu yahay amaba nin waayeelahoo da uu yahay iyo wax lamid ah, markaa weyaan laa shaka marka qofka muslimka guud ahaneed ayaaba loo baahan yahay famaa baaluka bishaykhihi wailaa taqdiimi naclihi kabihiis in loo hormariyana in lam yashuqa dalika cala sheekh sheekh haddayna dhibin arrintayd waa dhibaata mogta kabaha qofka in loo qaado waa wax culays waa marka arrinta ayada ah laa shaka qofkuu dhiibsanaya marka in laiska dhaaf ayaa haboon hadduu qofka indhaha xogoo ka yaro culusioo kale ama dhabarku ka jaban yahay usan fororsan karin oo kale iyagoo mararkaasoo kale waa sax ama kabihii ay kaga darsamayaan kuwo kale oo laga soo dhex saaray iyo laakiin in kabihii loo wado caado hadda muxarim ay jirin laakiin mararka qaar waxaa weyan waxaa is leedahay huluwi ayaa ku yara jira weyaan haddii baahi marka ay olin nabiga ala sl waa loo qaadi jir laa shaka lakiin nabi maxamed yaa gaari kara ala slat booskiisa yaa tegi kara boos sahlan ma ahan qofka haddii dee ilaahad ugu dhawaado u qaadana wax ishkaal ah, haba yaraata ma laha laakiin kolleyba waxaan is leeyahay arrinta ah. maadaama dad arrinta ayada ku talax tagay oo uba diyaara ah, ninbaa dagaalama haddii aan kabihiis la qaadin kabihiis haddii aan xalaqada laga qaadin oon weysadiisii muxuu ahaa aanan gacanta lagu wadin oon looga shubin oon salligiisa lala ordin oon muxuaha la garab dudin inuusan casharka imaanin laga yaaba berri uu gembiyaba kuwaas marka la fiiriyo marka si baabka isaga albaabka isaga wejiga lagaga dhufto loo xiro waa in baabkaas kabaqaadka la joojiyo saas weyaan nacam ayib wailaa taqdiimi naclihi kabiis inuu hormarya in lam yashuqa dalika haduusan dhimin cala sheekhi sheekha wayaqsuda ula qasta bidalika arrinkaasa kullihi dhammaantii adtaqaruba ila allahi tacala alla weyne inuu dhowaado kadibna muxuu yidhi waa ilaa qalbi sheekh waxaa ka haboon uma ayaa ka haboon oo muxuu aha marba haddii ay arrintaa dhacdo allah iyo addoon haddii in laisku cadfo ay noqoto waa in uma loo dhexaysiiyo weyaan nacam asalukum billaah sأsأl الlaha عز وجل uma أsأlكm oo kale saas naam wa ilaa qalbi sheekh sheekh qalbigiisa weeyaan wa qiila waxaa lihi arbacatun afar laa ya'nafu shariifu qofka qiimaha badan kama muxuu ahay santaaga minhuna ayaga wain kaana haba ahaaday amiiran amiirba ha noqdee qiyaamuhu inuu istaaga bimajlisihi booskiis inuu ugu kaca liabiihi aabbihiis inuu ugu kaca qof oo sharafta lah kama wakhidmatu inuu ukhidmay lilcaalimi qofka caalimka wayatacalamu minhu wax ka barnaa weyaan iyo suaalu inuu weydiiye camaa laa yaclam wuxuusan ogeyn kama santaaga weyaan wakhidmatu inuu u khidmay lidayf martida nabi ibrahim alah slat slam markii martida u timid fa jaaa bicijlin samiin xaniid nacam marka markiiba waad aragteen dadka karaamada aadka martid odayaasha todobaatan jirka iyo siddeetan jirka tuulooyinka qaar markaa tagta somalida waa kala dhaqdhaqan qof konton ama lixdan ka yar haddii dadka martida u khidmay waxaa la aaminsan yahi in dadkaas aan loo khidmaynin odayaasha siddeetan jirka kabaa la baxayaan todobaatan jirka barkaasay baasha ay toosi khidmo fiican noqonaysaa laakiin haddii wiilasha yaryaraa oo soddon jirka aha muxuu ahaa daayarti la yihahda soo khidmeeya maxay ka yaqaanaan khidmo wax badan bay halaynayaan ayib intaa iyada ah way qaban karaan shaki ma lahan laakiin qalbiga waxaa la weynaynaya dayfki iyo martadii ay weyneynaan weyaan anawc haali cashar noocu u dambeeyo oo aadaabta looga baahanya ardayga inuu sheekh kula laqmo idaa mashaa hadduu socdo ardaygii maca sheekhi sheekhu la socdo falyakun ha ahaado amaamahu mid ka horeeya ha ahaado bileyli habeenkii wa khalfahu mid ka dambeeya ha ahaado binahaari ilaa an yaqtadii inuu keensada alxaalu xaalka inuu keensada khilaafa dalika arrinkaas waxaanan ahayn lizaxmatin ciriiri aw hayriha ama waxlatoa weyaan ama heyrkeed weyaan cafwan wayataqadamu wuu kaga hormaraya calayhi sheekhu ka hormaraya fi lmawaaii mawaaini mise mawaaia idin qoran mawaaii boosyaalka lagu istaago meelaha lagu istaago almajhuulati alxaal xaalkeeda aanan la ogeyn ka waxalin dhoobo oo kale meel dhooba ah aw xawdin ama meel barkad iyo wixii la mid ah, biyo ku jiraan weyaan oo almawaadici meelaha alkhatirati ee khatarta ah sheekha kaga hormara weyaan wayaxtarisa ha iska dhowro min tarshiishi iyaabi sheekhi sheekha dharkiisa inuu muxuua ah risheeyo oo biyo gaarsiiya iska dhowra ama wax kala gaarsiiyo waidaa kaana hadduu ahaada fii zaxmatin ciriiri saanahu wuu ka dhowra canha xaggeeda biyadayhi labadiis gacnood oo kaga celiyaa weyaan ciriirigii wuu ka ilaaliyaa ima min amaamihi ama qaybta horo ka ilaaliya aw min waraihi ama gadaal weyaan waidaa masha hadduu socdo amaama hortiisa iltafata ilayhi wuu fiirinaya bacda kuli qaliilin markas mar kasta bacda kuli qaliilin in yar kasta kadib gadaaluu sheekh usoo fiirinaya weyaan fain kaana waxdahu hadduu keligii yahay washaykhu sheekhan yukalimuhu la hadla xaalat almashi markii la socda wa huma ayagana fii dilin har ay ku sugan yihin falyakun ahaada can yamiinihi midigha ka maro wa qiila waxaa l can yasaari mutaqadima caleyh isagoo ka horey qaliilan in yar multafitan ilayhi isagoo soo fiirna wayucarifu ha ogeysiiyo oo ha bara ashaykha sheekha ha bara biman akhyaar iyo dad qaruba minhu sheekh usoo dhowaaday markuu la socdo sheekha akhyaarta usoo dhowaata sheekha ha yidhahda hebel waa ninkan biman qof oo qaruba minhu usoo dhowaaday aw qasadahu sheekha usoo qasday oo min al acyaani dadka muuqda ah culimmada kale dadka madaxda ah dadka ummada mansilada ka jooga oo dadka mxu nafcigooda u taagan dadka ummada horjooga u ah oo hordhig u ah oo indhaha u ah sheekhan uusan aqoon lahayn ardayga hadduu yaqaana ha tuso ha bara oo ha yidhahdo hebel waa ninkan waa ninka hebel lahaa oo qiimaha badnaa oo ummadda masaalixdeeda u taagnaa oo meel ayaan dadka muuqmuuqdaa idaa lam yaclam sheekhu hadduusan sheekha ogaan bihi isaga maxaa yeeley waxaa dhici karta inuu qofkii qiimaha u lahaa inuu intuu qiimo tiro kadibna arrinta ay keenta in dacwadii iyo khayrkii wanaaggii oo meeshii mxuu ah ka garabaxa weeyaan qofkii asaga ahaa walaa yamshi yuusan soconin bijaanibi sheekhi sheekha garabkiisa yuusan soconin ila lixaajatin dan inay jirta mooyane oo xaaje ay keenaysa aw ishaaratin minhu ama sheekha inuu yidhahda igarab soco ood u ishaarood u tilmaamo mooyaan wayaxtariza waa inuu iska ilaaliya min musaaxamatihi sheekh inuu ku ciriiriyo bikatifihi garabkiisa aw birikaabihi rukuubka markuu saaran yahay shayga lugta mxuu la saarto rikaab la yidhahdaa idaa kaana raakibayn haddii ay mxuu aha waxwada saaran yihiin neefku u saarnaa iyo mxuu ahaa qoryihii rukuubka lagu fuulayay yuusan sheekh ku ciriirin weyaan nacam wamulaasaqati iyaabihi dharkiisa inuusan mxuu ahay yuusan mulaasaqati iyaabihi dharkiisa inuu isku dhejiyo wayuirahu waa inuu sheekha u doora markii ay wada socdaan bijihati dili dhanka harkaa fi sayfi waqtiga kulaylaha u jiro wa bijihati shamsi dhanka qoraxda fi shitaai waqtiga qaboobaha sheekha u doora weyaan oo meela la socdaa dhanna waa kulayl oo waxaa meel kulul dhan waa meel qabow wakhtiga kulaylaha dhanka qabowgu sheekha marinaya dhankii qaboobahana dhanka kulol ayuu sheekha marinaya weyan saasuu kala jeedaa sheekha u dadaalo unbuu kala jeedaa wa bijihati aljidaari derbiga xaggiisa ayuu sheekha muxuu aha marinaya ood u dooraya fi rasafaati fi rasfanaat kelimada ayada markii aan baaray qawaamiista aad iguma soo bixin laakiin waxaa u badan tahay rasiifka ama derbiga meesha muxuu ah jirdiinaha ay u badan tahay wallahu aclam iyo nawi wi lamid ah weyaan wabiljihati jihada allatii taasoo laa taqracu shams qoraxda ayna garaacin qofkii hela insha allah tacala na soo wargeliyo habeenka aan bilaabi doon mxu habeenka sabtiga soo socda insha allah tacala qaybta damaan dib u bilaabi doon wabiljihati jihada allatii taasoo laa taqracu aynan garaacaynin ashamsu qoraxda fiiha iyada wajha wejigiisa ida altafata ilayhi markuu fiiriye walaa yamshi yuusan soconin bayna yaday bayna asheekhi sheekha dhexdiisa wa bayna man yuxadiu nin i sheekha ooda sheekaysanayaan dhexdooda yuusan mxuah gelin wayataahar canhumaa kadib dhaca ida taxadaa markay sheekaystaan aw yataqadam ka hormara walaa yaqrub yuusan u dhowaanin walaa yastamic yuusan dhegaysanin walaa yaltafit yuusan soo milacsanin fain adhalahu hadduu soo geliyay sheekha filxadiidi sheekada oo mxuu ahaa isaga inuu la wadaago u doono falyati ha ka yimaada min jaanibin aakhara dhanka kale walaa yashuqa baynahuma sheekhi qofkiuusan kala dhexgelin waidaa mashaa hadduu socdo maca sheekhi waidaa masha haddii ay la socdaan maca sheekhi sheekha inaani laba la socota oo faktanafahu kadibna dhinacyaha kaga yimaadaan faqad rajaxa waxay rajaxeen bacduhum culimada qaar ka mid a an yakuuna inuu ahdo abarahuma kooda weyn an yakuuna inuu ahda akbaruhumaa kooda weyn can yamiinihi midigtiisa wain lam yaktanifaahu haddii aynan mxuu ahay garbaha ka gelin oo dhinacyaha kala soconin taqadam waxaa hormara akbaruhumaa kooda weyn wata'ahara waxaa dibdhaca aksarahumaa kooda yar ayaa dibdhaca weeyaan waidaa saadafa hadduu la kulma asheekhu sheekha waidaa saadafa ardayga hadduu la kulma asheekha sheekh hadduu la kulmay fii ariiqihi jidku kula kulmay bada'ahu bisalaam salaamta ayuu ku bilaabaya sheekhi inuu salaamo kama sugaayo wayaqsidahu wuxuu ula qasdaya bisalaami salaamta ayuu ula qasdaya in kaana baciidan hadduu ka fog yahay walaa yunaadihi sheekhan soo lama ficna salaamu calaykum sheekh ma dhahaya wayaan nacam walaa yusalim calayhi ma salaamayo min baciidin meel fog kama salaamayo weyaan walaa min waraihi gadaalna kama salaamaayo oo sheekh see tahay gadaal kama dhahay ama salam gadaal kama dhahay wayaan bal yaqru minhu wuu dhowaanaya wayataqadamu calayhi waa muxuu ahaa ka hor imaanaya uma yusalimu kadibna waa salaamaya walaa yushiiru calayhi uma farfiiqay ibtidaan bilow bilahdi inuu muxuu ahaa inuu mara fii ariiqin jid xataa yastashirahu ilaa sheekha uu ka istishaaro dalbo oo sheekha aad yihahda intaan marna waa la wada socday sheekh intaan marna horey kama dhahay sheekh markuu yidhaha xaggeen noo haboon oo inaan jidkaan aan hayno kee dhankee noo fiican markuu yidhahda markaas kadib ku dhawaaq ilaa inay meesha uu sheekh waxba uusan ka aqoonin meel khatarna ku dhaca markaas waa baab kale ayib wayataadaba wuu ka edab qaadana oo edab ayuu la imaanaya fiima yastashiiruhu wuxuu muxuuah kaga shawr dalba asheekhu sheekha biraddi isagoo u celina ilaa ra'yihi ra'yigiisa sheekh kolleyba ra'yiga ra'yigaadu noqonaya laakiin aniga waxaa ii muuqata sidaas kale inuu dhaha walaa yaquulu ma dhahayo limaa ra'aahu wuxuu arka ra'yi ahaan oo u muuqda ashaykhu sheekha oo wakaana ahaaday khaa'an gef hada khaطaun sheekh waxaan waa khalad hore kama dhahay weyaan walaa hada laysa bira'yin waxaan ra'yi ma ahna ma dhahay waa hadalladii hore oon muxuu ah usoo marnay bal yuxsinu wuu wanaajinaya khitaabahu ereygiisa iyo hadalkiisa wuu wanaajinaya fi raddi markuu muxuu ku celinaa sheekh markuu u celinaa ila sawaabi toosnaanta ka qowlihi hadalkiisa oo kale uu yidhaahdo yadharu waxaa muuqata sheekhow ama sheekhaygiiyow ana almaslaxata maslaxada fii kada saas inay ku sugan walaa yaquulu ma dhahaya alra'yu cindii kada ra'yigayga waa sidaas ma dhahaya weyaan iwa shibha daalika adig kollayba ood maxaa la yidhi jiiditaan iyo qaaditaan waa isla meelgeyn qofki inaad tirahda muxuu ah hebelow waxaan isi ama waryaha waxaa keen iyo inaad tirahda niyo waxaan makaa heli karaa labadiiba waxaa weeyaan waxaad dalbanaysaa in lagu siiyo shaygaad u baahnayd laakiin cibaaradii ayaa kala duwan qalbiga u kala roon dhaqanka u kala roon khuluq u kala ron isku xirnaanta iyo ummadda wada jirkeeda u kala ron marka qofka daa'iman oo qul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan daa'iman maxaa weeyaan shay kan wanaagga badan in laga qowla ayaa ilaahay subxana wa tacaala muminiinta ayuu faray weeyaan alfaslu athaaliu fasalka saddexaad fii aadaabihi aadaabta looga baahan yahay ardayga fii duruusihi duruustiisa iyo wa qiraa'atihi akhrintuu akhrinaa fi lxalqati xalqada la fadhiya markii akhrin laga dalbo wuxuu akhrina aadaabta looga baahan yahay iyo wamaa aadaab oo yactamiduhu uu cuskana fiiha iyada maca shaykhi shaykhay warufaqati dadka uu la nool yahay oo ardayda rufaqada la'ah aadaabta inuu kula dhaqma loo baahan yahay ayuu baabkan u baabaya weeyaan wa huwa ka isaga ahna ama aadaabta loo baahan yahay amaba fasalkana alaaata cashara nowcan waa saddex iyo toban nooc anowc alawal nooc koobaad an yabtadia waa inuu ku bilaabo awalan xifdin wayajtahida uu ku dadaala calaa itqaanin sugitaan bitafsiri tafsiirkiis u suga weyaan maxaa idin qoran calaa itqaani calaa itqaanin bitafsiiriya idin qoran wasaa'ira culuumihi culuumtiisa muxuuha kaloo soo hartay fa inahu qur-aanka aslu lculuumi culuumta asalkeeda iyo asaaskeeda weyaan wa ummuhaa hooyadeed weyaan wa ahamuha kan ugu muhiimsan waa cilmi oo dhanba qur-aankaas ayuu ka yimid xaggii uma intaa kadib yaxfad wuxuu xifdinaya min kulli fanin fanin la arka aruuriya yajmacu fii wuxuu ku uruurinayaa bayna arafayhi labadiisa araf min alxadiidi iwa culuumihi xadiidka iyo culuumtiisa iwa alusuulayni labada asal weeyaan usuul ah, caqiida oo tawxiidkii ah iyo caqiidadii iyo usuul alfiqhi ayuu kala jeeda weeyaan iyo wanaxw watasriif iyo sarfiga walaa yashtaqilu kuma mashquula bidalika arrinka asaga kullihii dhammaantii kagama mashquula nacam walaa yashtahilu kaga mashquul bidalika arrinka asaga kullihi can diraasati qur'aani qur-aanka diraasadiisa iyo barashadiisa kaga mashquula way ahrintiisa iyo wa tacahudihi ka warhayntiisa wa mulaasamati wardihi muxuu ahay waxyaabihii wardiga u ahaa oo joogtada u ahaa oo minhu qur-anka xaggiis ka ahaaday fii kulli yowmin maalin la arka aw ayaamin ama ayaamo aw jumcatin ama jumco kama taqadama sidii kaga mashquula diraasadaas weeyaan walyaxdara ka digtoonaada min nisyaanihi inuu qur-aanka hilmaamo walyaxdara ka digtoonaada min nisyaanihi qur-aanka inuu hilmaamo bacda xifdihi markuu xifdiyi kadib faqad warada fiihi waxaa ku soo arooray axaadiiu axaadiis baa kusoo aroortayo tasjuru canhu qur-aanka in la xifdiyo la hilmaamo ka canaananaysa wey canaan noocaas ee soo aroortay wayashtail wuxuu isku mashquuliyaa ardayga bisharci tilka almaxfuudaat waxyaabahaas funuuntaad u uu mxuuah ku dul akhriyo si looga sharxo weeyaan walyaxdarha ka digtoonaada min alictimaadi inuu cuskada fii dalika sharaxa alkutubi kitaabaha mxuu ahaa inuu cuskada ha ka digtoonaada abadan weligii weeyaan bal yactamid wuxuu cuskanayaa fii kulli fannin fanni la arka wuxuu cuskanayaa man sheekh ayuu cuskanaya huwa isagaba axsanu wanaag badan tacliiman xagga tacliinta lahu isaga aw akara taxqiiqan xagga taxqiiqa iyo cilmiga in la saleeyo fiihi isaga ugu wanaaga badan iyo taxsiilan cilmi ka helitaan minhu asxaagiisa laga helo weyaan wa ahbarahum kan ugu muxuu ahay khibrada badan bilkitaabi kitaab alladii kaasoo qara'ahu akhriyey wadalika arrinka isagaana waxaa la samaynaya bacda muraacaati sifaati sifooyinka marka la dhowro la ilaaliyo kadib almuqadamati ee lasoo hormariyey sifooyinka maxay yihiin min addiini qofka inuu diin leeyahay diinta ay daacadkada ku dhaqmaan weyaan nacam iwa salaaxi suubanaan iwa shafaqati u dhimrin loo dhimriyay ardaydii wahayrihima weyaan fain kaana hadduu yahay sheekhuhu sheekhiisa laa yajidu mid aanan ka caroonaynin min qiraa'atihi akhrintiisa uu ku dul ahriya iyo wa sharxihi sharxiisa oo mxuuha ku dul sharxa ama loo sharxa calaa hayrihi sheekh isaga aanan ahayn macahu sheekhana uu la wato falaa ba'sa bidalika arrinkaasaga dhib ma laha wa ilaa hadduu sheekha ka caroonaamiya raca wuxuu dhowrayaa qalba shaykhihi shaykhiisa qalbigiisa ayuu ilaalinaya in kaana hadduu yahay arjaahu midka looga raja badanya nafcan xagga nafciga lianna dalika arrinka asaga ee anfacu nafci badan lahu isaga wa u ururin badan liqalbihi qalbigiisa calayhi dushiisa weeyaan waliyahud ha qaato min alxifdi xifdiga ha ka qaato iyo washarxi sharx ka qaato maa yumkinuhu wuxuu mxuu ahaa u suuragala oo yutiiquhu uu awoodo xaaluhu xaaladiisa weeyaan min hayri iktaarin isagoonan badinaynin oo yumilu qofka noojiyo walaa taksiirin gaabin yarayn oo yuhilu maqsuudkii dhinta weyaan bijawdati taxsiili yuhilu dhimo bijawdati taxsiili cilmiga xasilintiisa iyo helitaankiisa wanaagiisa weyaan nawc aani nowca labaad an yaxdara waa inuu arday ka digtoonaado min ibtidaai amrihi amarkiisa markuu bilaabaya cilmiga min alishtiqaali inuu isku mashquuliyo fi likhtilaafaati ikhtilaafka bayn alculamaai culimada oo intuu muxuu ahaa waxyaaba muasala oo mutafaqu ka bilaabi lahaa ka bilaabayaa mukhtalaf waxyaaba la isku diidanaa aw bayna annaasi ama dadka ay isku diidan yihiin mulaqan guud ahaan fi lcaqliyaati waxyaabahan caqliyaadka ah iyo wasamciyaati samciyaadka waa nusuusta iyo waxyiga weeyaan fa inahu isaga yuxayiru dihna maskaxda yuu wareeriyaa wayudhishu caqla caqliga ayuu mxuu ahaa dahsho iyo wareer ku ridaa weeyaan bal yuinu wuxuu sugaya awala marka hore kitaaban waaxidan hal kitaab ayuu sugi fii fanin waaxidin oo hal fani ah aw kutuban kutub ayuu sugi fii funuunin oo faniyaal ah, in kaana hadduu yaxtamilu mid awoodi kara daalika arrinka asaga calaa ariiqatin ariiqo waaxidatin oo yartadiiha lahu ugu raalli noqdo uu tusa shaykhuhu sheekhiisa weyaan fain kaanat haddii ay ta ariiqatu shaykhihi naqla almadaahibi madaahibta inuu soo ururiyo iwalikhtilaaf ikhtilaafka inuu soo ururiyo awalam yakun lahu ra'yun ra'yu uusan lahayn waaxidun halkal sheekhiisa waxaa weeyaan majlis kasta ikhtilaafkan buu aruurinaya oo ra'yi gooni ahba oo qofka ardayga kuma sugaya qaala alhazali imaam hazali wuxuu yihi caleyh raxmatullah falyaxdar minhu haka digtoonaada fa ina dararahu sheekha asaga dhibkiisa iyo dararkiisa ayaa aktaru ka badnaan badan min anafci nafciga weeyaan wakadalika waxaa la to wuxuu ka digtoonaa fii ibtidaa'i alabihi markuu cilmiga dalba min almuaalacaati inuu mxuuha daalacdo fii tafaariiqi musanafaati musanafaadka iyo kutubaha muxuu kala tagsan fainahu isaga yudayicu wuxuu dayaca hadduu sidaa sameeya zamaanahu zamankiisa ayuu dayacaya wayufariqu wuxuu kala tegsiyaa dihnahu maskaxdiisa bal yuci wuxuu siinaya alkitaaba kitaabka aladii kaasoo yaqra'uhu akhrina wuxuu siinaya aw alfanna fanniga aladii kaasoo yaahuduhu uu qaadana kuliyatahu dhammaantiis xataa yutqinahu ilaa uu ka sugo weyaan wakadalika sidoo kale yaxdaru wuxuu ka digtoonaanaya ardayga min atanaquli inuu u kala gurguuro min kitaabin saas weyaan min hayri muujibin wax keena iyadoo ayna jirin fainahu arrinka isaga calaamatu dajari waa ciriiri iyo ciriiri muxuu ahaa dariimitaan calaamadeed weyaan iyo wacadam aliflaaxi liibaan la'aantii weyaan ama idaa taxaqaqat haddii ay xaqiiqowda oy sugnaata ahliyatahu taxaqaqat haddii ay sugnaato ahliyatahu ahalnimadiisa iyo inuu diyaar u yahay oo howlahaasoo dhan uu qaban kaba oo wata'akadat ay adkaato oy sugnaata macrifatuhu macrifadiisa nacam falwlaa sida haboon anlaa yadac waa inuusan ka tegin fannan hal fanni oo min alculuumi sharciyati ka mid a ilaa nadara fiihi ha fiiriya weyaan oo wax ka barta fain saacadahu haduu muxuu caawiya alqadaru qadarka alla hadduu caawiya wa tuul alcumri iyo cumr dhirar cala tabaxuri inuu muxuu ahaa ku badoobo ood wax badan ka barta fiihi isaga fadalika waa sidaas weeyaan oo cilmigi cilmi walba inuu wax badan ka barto hadduu alla waafajiyo oo cumri dheer iyo tawfiiq alla u helo waa sidii loo baahnaa nacam wailaa haddii ay dhicin miyaan faqad istafaada minhu wuxuu ka faa'idaystay maa yakhruju bihi wuxuu kaga baxa min cadaawati اljahli jaahilnimada cadownimadeeda bidalika alcilmi cilmiga isagoo cilmi walba qayb yar ayuu ka qaadanaya laakiin hal cilmi qofku waa inuu muxuu ahaa si fiican meel u saara wayactanii wuxuu kaga dadaalayaa min kulli cilmin cilmi laaka bilahami falmuhim cilmi walba cilmiga muxuu ahaa si ay u kala muhimsan yihiin ayuu kala hormarya kala hormarinaya weyaan walaa yakfalanna yuusan muxuu hilmaamin can alcamali camal aladii camalkaasoo oo cilmiga lagu camal fala aladii camalkaas huwa isaga almaqsuudu qasadka laga leeyahy bilcilmi cilmiga laga leeyahay weyaan intaas ayaa insha allahu tacala caawa cashirka uu ku istaagayaa hadduu rabbi qadara subxana wa tacala sabtiga soo socda ayaan dib u bilaabaynaa usbuuc soo socda ayuuna kitaabka dhammaan doona biidn ilah caz wajal afar cashar ugu badnaan shan cashar ayaa ka harsan ama afar cashar insha allah hada wallah aclam wsala allah abdi rasuuli mustafa